wsala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin wabacd waxaan kusoo jirnay manduumat albayquuniya waxaa inoo dembeeyey xadiidkii ahaa almowquuf qaala annaadimu raximah allahu tacaala wmaa adaftahu ila alasxaabi min qowli waficlin fahuwa mowquufun zukin wuxuu sheekhuyi raximah llah wamaa xadiidkii adaftahu aad tiirisay ood u nisbaysay ila alasxaabi saxaabada aada u nisbaysay min qowlin xaalu yahay oraah waxaa la nisbeeyey wa ficlin ficil xaalu ahaaday fa huwa kaasi mowquufun mowquuf weeye mowquufkaasoo zukina yani macnaa culima la ogaaday mowquufku wuxuu yani markaasi qayb ka yahay marka laga eegayo xadiidka cidda loo tiirinayo waxaa loo qaybiyaa marfuuc iyo mawquuf iyo maqtuuc waxaan soo aragnay maqtuucii iyo marfuucii marfuuc waa haddii nebi maxamed loo kor yeelo calayhi salaatu wasalaam haddii taabiciga uu ku joogo oo taabiciga uusan dhaafisnaynna waxaa la yidhaahdaa maqtuuc halka marka wuxuu inoo sheegayaa noocii saddexaad oo ah markuu ku joogo xadiidku saxaabiga waxaa loo yaqaanaa mawquuf baa la yidhaahdaa xagga luqada waxaa loo yaqaanaa almawquuf macnaa almaxbuus waa ka la xabisay sida maalka la waqfay oo kale xagga isilaaxana waa sidaa sheekhu inoogu tacriifiyey laakiin waxbaa lagu kordhinayaa maa udiifa ila asaxaabiyi min qowlin aw ficlin waa wixii saxaabiga loo tiiriyo oo qowl ah ama ficil ah waxaa lagu darayaa wakhalaa min qariinati arafci wakhalaa min qariinati arafci oo ka maran amaarad iyo calaamad tusinaysa in nebi maxamed loo koryeela calayhi salaatu wasalaam wakhala min qariinati rafci marka la leeyahay yani nebigaa loo koryeelayaa marka la leeyahay saxaabigaa loo koryeelayaa haddii loo koryeelayo taabiciga oo uu ku joogo taabiciga yani lama yidhaahdo mawquuf allaahuma in la qayda mooyaane oo la yidhahdo mawquufun على saciid بن musayib cidda markaa taabiciga ah oo loo nisbaynayo haddii la qaydo waa lagu sheegi karaa mowquuf laakiin cala aliطlaaq laskama odhan karo waxaa loo qaybinaya mowquufkii laba qaybood mowquuf qowli ah iyo mowquuf ficli ah mowquufka qowliga ah su-aalihiisu waa sida aharka cali bni abi aalib xadiثu الnaasa bima yacrifuun aturiiduuna an yukadaba allah warasuuluh wuxuu ku joogaa cali bn abi aalib radia allahu canhu mowquuf ficli ah waa afcaasha ay samaynayaan bacdu saxaaba sida awtara bnu cumar radia allahu canhu cala daaba wuxuu ku witriyaystay oo witrka ku tukaday cabdulaahi bnu cumar daabadiisii iyo isagoo saaran gaadiidkiisii buu ku tukaday waa ficil uu sameeyey saxaabigaas qaarba waxay yidhahdeen ha lagu daro taqriir ha la yidhaahdo waa wixii loo tiiriyo saxaabi qowl ah ama ficil ah ama taqriir ah laakiin sida saxiixa waxaa weeyaan taqriir aan lagu daraynin weeye taqriir aan lagu darin ayaa sax ah maxaa yeelay aamuska uu saxaabigu u aamuso yani markaasi uu ka aamuso shay yani markaas sida nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka aamusay looga qaadanayo xugum Eh, yani markaasi uu noqonaya xadii kani markaasi ma noqonayo oo iqraarkaas lama ictibaarinayo ayib qaybta lagu darayo wakhalaa min qariinati rafci waa inuu ka maran yahay calaamo tusinaysa xadiidkan in nabi maxamed loo koryeelo calayhi salaatu wasalaam waxaa halkaasi haddii ay la socoto calaamad tusinaysa in nabi maxamed loo koryeelo calayhi salaatu wasalaam xaalka noocaasa waxaa la odhanayaa mawquufun marfuucun xukman baa la odhanayaa marfuucun xukman mawquuf la odhan mayo waa marfuuc laakiin xukum ahaanba wuxuu u yahay yacni marfuuc waxaa ka mid a ah calaamadaha tusinaya hadalkii ku joogay saxaabiga calaamadaha tusinaya inuu yahay marfuuc waxaa ka mid a ah, saxaabigu inuu yidhaahdo min asunnati kada min asunnati kada saxaabigu baa odhanaya waa qowl lisaxaabi isagoo sidaa odhanaya waxaa la ictibaarinaya inuu yahay marfuuc sida xadiidka anas min الsunnati ida taزawaja اlbikra cala اthayib an yuqiima cindaha sabcan sunnada waxaa ka mid ah hadduu ninkii guursado inan yani markaasi isagoo an yuqiima cindaha sabcan inuu la joogo toddoba casho marka min aلsunnati hadalka waxaa odhanaya waa anas laakiin waa xadii marfuuca weeyaan calaamad tusinaysoani markaasi ina tusinaysa inuu marfuuc yahayn waxa wey inuu yidhi min aلsunnati waxaa ka mid a ah calaamadaha tusinaya inuu yidhahdo saxaabigu kunaa nafcalu kada aw kunaa naquulu kada saasaan odhan jirnay ama sidaasaan samayn jirnay yani nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xilligiisii saasaan yeeli jirnay ama saasaan ohan jirnay sida xadiidka jaabir ibn cabdilaahi kunaa naczil wاlqur'aanu yanzil waxaanu samayn jirnay casliga isagoo qur'aanku uu soo degayo wuxuu noqonayaa hadalka waxaa iska leh yani jaabir laakiin yani xukumka uu yeelanayo waa xadiidkii marfuuca xukumkiisa marka waxaa la odhanayaa marfuucun xukman xagga xukumka marfuuc buu la mid yahay oo sida xukumka looga qaadanayo xadiidka nebi maxamed uu ku hadlay calayhi salaatu wasalaam ayaa isna kana looga qaadanaya waxaa la mida ah inuu yidhaahdo saxaabigu umirnaa bikada aw nuhiinaa can kada aw uxila lana kada aw xurima calayna kada yacni inuu saxaabigu yidhaahdo sidaasaa nala amray ama waxaasaa nagala reebay waxaasaa naloo xalaaleeyey ama waxaasaa nagala xarimay wuxuu noqonayaa isaguna marfuucu xukman sida xadiidka umu caiya waxay tihi nuhiina can itibaac اljanaa'is waxaa nagala reebay inaan raacno janaazada walam yuczam calayna marka nuhiina waxaa odhanaya hadalka waxaa leh umu caiya waa saxaabiyad weeye laakiin xadiiku xadii marfuuca weeyaan xagga xukumka marka laga eego walow oraahdu ama hadalku saxaabigu ha ku hadlo waxaa la mida ah ibnu cumar hadalka uu yidhi uxilat lana maytataani wadamaan ayaa la mid ah yani wuxuu noqonayaa marfuucun xukman waxaa la mida ah anas hadalkii uu yidhi umira bilaalu an yashfaca aladaan wa aliqaama waxaa la amray bilaal inuu aadaanka witir ka dhigo yani markaas iqaamadana aadaanka inuu shafci ka dhigo aadaankana markaasi aadaanka inuu ka dhigo shafci iqaamadana witir ka dhigo wuxuu noqonayaa marfuucun xukman waxaa la mida saxaabigu inuu soo wariyo marfuucun xukma waxyaalaha kamida ah, waxaa ka mid ah inuu soo wariyo saxaabigu yacni shay caqligu markaasi uusan majaal ku lahayn sida ibnu cabbaas hadalka laga soo wariyey inuu yidhi alkursiyu mowdic qadamaya rabbi kursiga aayadda lagu sheegay wasica kursiyuhu samaawaat kursiga asagoo fasiraya wuxuu yidhi kursigu waxaa weeyaan mawdicuu qadamaya rabbi rabbi yani qadamaynkiisa meesha uu dhigo weeyaan saasuu ku fasiray arrinka noocaasa marka qof iskama ohan karo qof yani markaa iskama caqli ahaan iskama ohan karo daliil iyo xujo ayuu nebi maxamed oga hayaa calayhi salaatu wasalaam sidaa markuu leehay weliba waxaa shardiga markuu yani uu soo warinayo shaygaasi oraahda uu ku hadlayo inuusan ahayn saxaabi lagu yaqaano inuu soo wariyo israa'iiliyaadka shardigaasaa loo shardinaya marka ashyaadaasoo dhan waxay noqonayaan marfuucun xukman walow kaanat mawquufa cala asaxaaba mawquufku yani markaasi hadduu saxiix noqdo mawquufku hadduu yani markaas saxiix noqdo xukmu rafcina uu leeyahay yani markaasi xadiidkii marfuuc ahaa ayuu markaa la mid noqonaya waana xujo weeyaan xujo ayuu markaa noqonaya haddii laakiin xukmu rafci uusan lahayn saxaabigaa saxaabo kaloo khilaaftana aan loo ogeyn asagana xujuu noqonayaa laakiin saxaabadu hadday iskhilaafaan oo mid wuxuu sheegay mid kale uu ku khilaafo xaalka noocaasa markaasi kii xaqa u dhow oo xaqa waafaqsanba markaa la raacaya wamaa xadiidka adaftahu aad u tiirisay ilal asxaabi saxaabada aad u tiirisay min qowlin xaaluu yahay wa ficlin ficil xaaluu yahay fa huwa kaasi mawquufun mawquuf baa la yidhaahdaa mawquufkaasoo zukina yani culima la ogaaday wmursl minhu saxaabiyu saqط waqul gariibu ma rawaa raawin faqad wuxuu naadimku yihi raximah اllah wa mursalun xadiidka mursalkaa asaxaabiyu saxaabi ayaa saqata ka dhacay minhu min almursali mursal xaggiisuu ka dhacay waqul waxaad dhahdaa hariibun xadiidka hariibka ah maa xadiid weeye rawaa uu soo wariyey raawin faqad hal raawi xadiid loo yaqaano alxadiid almursal wuxuu noogu tacriifiyey mursal waxaa la yidhaahdaa waa midka saxaabigu uu dhacay waa midka saxaabigu uu dhacay weeye tacriifkaa sheekha waa lagu intiqaaday yacni mawaadicda sheekha lagu intiqaaday bay ka mid tahay oo culimmadu waxay yidhaahdeen yacni sanadku hadduu ka dhaco saxaabigii oo cidda meesha ka maqan haddii la ogaado inay saxaabi tahay xadiidku markaa mursal la odhan mayo maxaa yeelay mar haddii arrinkaa la ogaaday maqnaanshaha meesha uu ka maqan yahay saxaabigaasi xadiidka wax dhiba ah u geysan mayso maxaa yeelay saxaabadu waa cuduul weeye ilaah baa tacdiiliyey mar haddii alle u tacdiiliyey subxaanahu wa tacaala yacni intaasaa ku filan lidaalika culimmadu way taswiibiyeen beydka oo istiraag bay ku sameeyeen oo waxay yidhaahdeen waa in la yidhaahdo wa mursalun min fowqi taabicin saqad mursal min fowqi taabicin saqad mursal waxaa la yidhaahdaa waa markuu meesha yani uu ka maqan yahay cid taabiciga ka sarraysa waa mursalun min fowqi taabicin saqad shadriga dambe asagu waa sidiisa waqul hariibun maa rawaa raawin faqad sidaa marka waxay noqonaysaa yani mursal waxaa la yidhaahdaa waa xadiidka taabicigu uu u tiirinayo nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam maa adaafahu الtaabiciyu ila الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam mima samicahu min hayrihi mima samicahu min hayrihi maa adaafahu الtaabiciyu ila الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama mima samicahu min hayrihi tacriifkaasa ugu wanaagsan tacriif lagu tacriifiyo culimo fara badanna way sheegeen sida xaafid ibn xajar kitaabkiisa nusaha ah kadalika anukat asalaaxiya iyo culimo kaleba waa sheegeen macaanihiisuna wuxuu noqonayaa waa xadiidka taabici uu nebi maxamed u tiiriyo calayhi salaatu wassalaam asagoo ka maqlay mima samicahu min hayrihi cidaan nebi maxamed ahayn calayhi salaatu wassalaam ayuu ka maqlay haddii la jasmiyo ciddaa meesha ka maqan inay tahay saxaabi ayadoo markaasi wax ba'siya kuma sugna oo magaca markaa mursala la odhan mayo ciddaa saxaabigu ciddaa taabicigu uu ka warinayo yani waxaa suurtagala inay noqoto taabici kale oo marka tatabuc lagu sameeyey ayaa waxaa la soo ogaaday taabici u nisbaynaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid oo laakiin cidda uu ka wariyey ay tahay taabici taabicigaas qarsoonna mid kale uu ka sii wariyey kaasna mid kale uu ka sii wariyey ilaa lix kale warinaysaa la helay lix taabicoo kale warinaysa waa xadiidkii uu taabicigu nebi maxamed u kor yeelay ayaa markii tatabuc lagu sameeyey waxaa soo baxday fii bacdi almawaadic in taabicigaasi mid kale uu ka warinayo kaana mid kale uu ka sii warinayo ilaa lix ay kale warinayaan kaa ugu dambeeyana nebi maxamed uu ka sii warinaya calayhi salaatu wasalaam marka tacriifkan ayaa markaa shaamil ah maa adaafahu taabiciyu ila الnabiyi salى اllahu alيه wasalam mima samicahu min hayrihi xadiid ama shay cid kale uu ka maqlay ayuu nebi maxamed u tiirinaya calayhi salaau wasalaam mursalku way isku khilaafsan yahiin culimmadu xagga xujadiisa ma la xujaysanaya muxadiiintu badankoodu waxay leeyihiin lama xujaysanaya xadiidka mursalka ah waxayna ku cilaynayaan waxay leeyihiin shardi baa laga waaye ah itisaalu sanad baa laga waaye mar haddii sanadka mutasil uu noqon waaye daciif buu noqonayaa saddexda imaam yani marka laga reeba imaam shaafici saddexda kale yani maalik iyo axmed iyo abu xaniifa waxay leeyihiin mursalku waa xujo imaam الshaafici isagu wuxuu leeyahay xujatun lakin bishuruu yani xujuu noqonaya laakiin shuruud baa markaa loo shardinaya eh, waxaa ka mida tusaale yani xadiidka arbaciinkaba ku jira min xusni islaami اlmari tarkuhu ma laa yacniih min xusni islaami اlmari tarkuhu ma laa yacniih yani waa min maraasiili yani aliy bni xusein zayn alcaabidiin min maraasiili caliy bni xusein zayn alcaabidiin taabicigaas ayaa markaasi mursalkiisa ayuu ka mid yahay sida markaa xaafid ibn rajabba uu tilmaamay kitaabkiisa jaamic alculuum walxikam waxaa jira waxa la yidhahdo mursalu asaxaabi mursal asaxaabi mursal saxaabi yani waxaa weeyaan saxaabi baa xadiidka nebi maxamed ka warinaya calayhi salaatu wasalaam asagoo nebi maxamed ba ka maqal saxaabi kaluu ka maqla maala ibnu cabaas oo kale ayaa wuxuu odhanayaa qaala rasuulu llahi sal allahu alay wasalam nebi maxamedna kamuusan maqlin xadiikaas wuxuu ka maqlay saxaabi kaluu ka maqlay midka noocaasa culimadu waxay u yaqaanaan mursalu saxaabi bay yidhaahdaan mursalna waxay ugu sheegayaan meesha cid baa ka maqan oo nebiga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ciddan u tiirinaysa udhaxaysa oo saxaabi kala midka noocaas waxay leeyahy asagu waa maqbuul waa maqbuulo yani marka asagu yani waa maqbuul cala aliطlaaq waa hadduu yahay min kibaari asaxaaba min kibaari asaxaaba cidda saa yeelaysa oo saxaabi weyn baa saxaabi kale ka warinaya saxaabigaasaa nebiga ka sii warinaya ka asagu ishkaal ma leh waa maqbuul cala aliطlaaq laakiin hadduu yahay yani saxaabiga saxaabi kale ka warinaya hadduu sakiir yahay isagu labaa loo kala qaadaya saxaabi sakiir ah ayaa nebiga u tiiriya xadii nebi maxamed alayhi salatu salaam nebi maxamedna kamuusa maqalna saxaabi kaleu ka maqlay oo saxaabigan xadiidka nebiga u tiirinaya iyo yani nebiga saxaabi kalea udhexeeya sakiir hadduu yahay waxay culimmadu leeyihiin waxaa la kala saaraya saxaabigaas hadduu mumayis ahaa markuu nebigu dhimanaya calayhi salaatu kaa horuu la mid yahay oo xadiikiisu maqbuul buu noqonaya laakiin hadduu ahaa hayr mumayiz saaabigan saxaabi kale xadii ka wariyey laakiin asagu toos nabiga ugu nisbeeye xadiidka markuu nebi maxamed dhimanaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yani hayr mumayiz kaas oo kale wuxuu noqonaya xadiikiisu yani taabiciga xadiikiisu la mid noqonaya taabici xadiikiisa ayuu la mid shadriga hore intaas sheekhu inoogu sheegay yani xadiidka mursalka ah iyo tacriifkiisa shadriga labaad sheekh wuxuu yihi waqul hariibun maa rawaa raawin faqad waxaad dhahdaa yani markaasi hariib waa midka hal raawi uu soo wariyey hariib marka la tacriifinaya xagga luqada almunfaridu albaciidu can aqaaribihi wa waطanih ayaa hariib la yidhaahdaa waa midka yani keligiis ah oo ka fogaaday aqaaribtiisa iyo watankiisa ka fogaaday ayaa qariib la agga luqada xagga isilaaxana qariib waxaa la yidhaahdaa maa yanfaridu biriwaayatihi shaksun waaxidun fii ayi mowdicin waqaca tafarudu min asanad yani waa waxa uu la keli noqonayo waa midka uu la keli noqonayo warintiisa hal shaksi tafarudkaas ha dhaco mowdic kasta oo sanadka ka mid ah ayaa waxaa loo yaqaana markaasi kaasaa qariib la yidhaahdaa tusaalihiis wuxuu noqonayaa xadiidka ugu horeeya fii saxiixi اlbukhaari fii saxiixi اlbukhaari xadiidka ugu horeeya weeyaan imaam اlbukhaari raximah اllah yani wuxuu yihi xadaana alxumaydi cabdullahi bnu zubayr qaala xadaana sufyaan ibnu cuyayna can yaxya bni saciid alanصaari can ibrahim can maxamed ibrahim ataymi can calqama ibn waqaas can cumar bn khaaab can الnabiyi sal اllahu alيh wasalam xadiidkaas yani waa hariib maxaa yeelay waxaa ka wariyey nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam hal saxaabi hal saxaabi baa ka wariyey marka wuxuu noqonayaa maa yanfaridu biriwaayatihi shakصu waaxid hal qof baa ka wariyey cumarna hal nin baa ka wariyey cid kale looma hayo waa calqama waa shaksi waaxid ah calqamana hal nin baa ka wariyey maxamed ibn ibraahim maxamedna hal nin baa ka wariyey yaxya ibn saciid marka shaksi baa la tafaruday yani warinta xadiidka midka noocaasa marka wuxuu noqonayaa hariib buu noqonayaa axaadiita hariibkaana yani haalibkeedu waa waa axaadii daciifa weeyaan axaadii adaciifa lidaalika culimmadu waxay nici jireen warinta la warinayo yani markaasi axaadiista ariibka ah yani markaasi way nici jireen wuxuu odhan jire imaamu axmed laa taktubu hadihi algharaa'ib haraa'ibtaas ha qorina fainaha manaakiir waghaalibuha can aducafaa yani hawarinina yani marka axaadiista hariibka ha qorinina maxaa yeele waa munkar waa manaakiir haalibkeeduna waxaa laga soo wariyey ducafaa laga soo wariyey kadalika eh, maalik wuxuu odhan jiray sharu lcilmi alghariib cilmiga waxaa ugu shar badan midka ariibka ah wakhayr اlcilmi alظaahir aladii qad rawaahu الnaas cilmi waxaa ugu khayr badan midka daahirkoo muuqda oo dadku marka ay soo wariyaan kaasaa ugu khayr badan buu ohan jiray cabdirazaaq asancaani wuxuu yidhi kunaa naraa ana hariiba alxadiii khayrun waxaan islahayn buu yidhi sheekhuu yidhi xadiidka hariibka inuu yahay khayr faida huwa sharun mase waaba sharba waa shar marka dhammaantiis maahan waa midka ay soo warinayaan yani ucafadu kaasa n markaa culimadu ay ka warramayaan lakiin asagoo qariiba ah hadduu saxiix noqdo yani markaasi asagu markaasi waa saxiix waana maqbuul weeyaan sida xadiidka haddaan ku tusaalaynay xadiikaasi xadiiu cumar bn khaaab waa xadii markaa saxiixa weeyaan waa la qaybiya xadiidka qariibka ah, waxaa loo qaybiya ariib mulaqa iyo ariib nisbi ah ayaa markaa loo qaybiyaa Eh, waa arki doonnaa insha allahu tacaala culimmada qaarkood intay hariib sheegaan baa waxay u jeedaan addaciif haddaad ku aragto meelaha qaarkood eh, sida imaamu tirmidi iyo zaylaci iyo ibnu kaiir iyo waxay odhanayaan hada xadiiun hariib hada xadiiun hariib waxay u jeedaan hada xadiiun daciif bay u jeedaan booskay odhan lahaayeen daciif baa waxay odhanayaan hariib isdhalaxaasna marka culimmadaas sidaas ayay u sheegeen wa mursalun xadiidka mursalka asaxaabiyu saxaabi ayaa saqata ka dhacay minhu min asanad ayuu ka dhacay asaxaabiyu ayaa saqata dhacay minhu min asanad buu ka dhacay waqul waxaad dhahdaa qariibun xadiidka qariibka ah maa xadiidka weeye rawaa uu wariyey raawin faqad hal raawi midka uu soo wariyey sheekha iskale nadmiga la yidhaha alcatun anwaar asagu wuxuu odhanayaa maa rafaca ataabici mursalun waqiil kabiiruhum laakina daka mustaiil tacriif wanaagsan weeye maa rafaca taabicu mursalun xadiidka taabici uu rafciyo mursal baa la yidhaahdaa maa rafaca taabicu mursalun midka uu kor yeelo taabici waxaa la yidhaahdaa yani markaasi mursal waqiila waxaa la yidhi kabiiruhum maya taabicigu waa inuu taabici kabiir ah laakina daaka mustaiil midkaa horea markaa raajix ah shardigaa hore ayaa raajixo muxuu yahay yacni xadiidka uu taabici kor yeelo xadiid taabici uu kor yeelo waxaa la odhanayaa mursal baa la odhanayaa wuxuuna u kor yeelayaa markaasi cid markaasi wuxuu kor yeelayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu kor yeelayaa asagoon markaasi cid kale uu ka maqlay wuxuu sheekhu yiri raximah اllahu tacaala wakulu ma lam yatasil bixaali isnaaduhu munqaicu lwsaali wakulu maa xadiid dhammaantii lam yatasil bixaalin xaal axwaasha ka mid ah aan xiriirin isnaaduhu lam yatasil isnaaduhu sanadkiisu uusan xiriirin bixaalin min alaxwaal xaalad axwaasha ka mid ah munqaicu lwsaali yani waxa weeyaan kaasi munqaicu lawsaali mid xiriirkiisu uu kala go'an yahay weeyaan ama xubnihiisu ay kala go'an yihiin halkan sheekh wuxuu inoogu sheegayaa raximah llahu tacaala yani xadiidka loo yaqaano xadiiun munqaic xadiiun alxadiiu lmunqaic buu sheekhu halkan kaga warramaya wuxuuna inoogu tacriifiyey waa xadiidka sanadkiisu uusan xariirin sidaa markuu sheekhu ku tacriifinayo wuxuu ku raacayaa sheekh loo yaqaano ibna cabdilbar ayuu ku raacayaa oo asagaa wuxuu ku sheegay kitaabkiisa atamhiidka yani almunqaicu cindii kulu maa lam yatasil munqaici agtayda munqaici waxaa weeye xadiidka marna aan mutasil ahayn ayaa loo yaqaanaa marka waa tacriif caam ah wuxuuna waafaqsan yahay agga luqada xagga luqada yani markaasi ayuu waafaqsan yahay oo wixii aan xiriirin baa luqada waxaa loo yaqaanaa yani markaasi munqaطic baa la yidhaahdaa laakiin yani culimmadu waxay u yaqaanaan nooc ka mida ah anwaacda xadiidka bay markaasi magacan u yaqaanaan munqaica ah walow ha lagu ilaaqo inqiطaac kastooo sanadka ku dhaca munqaic ha lagu sheego xadiid kastoo sanadkiisa uusan xiriirin ama markaa inqiaaca meesha doon ha soo gudagalo laakiin culimmadu nooc gaar ah bay u yaqaanaan munqaic noocaasna wuxuu noqonayaa maa saqaa min anaa'i isnaadihi raawin faakar laysa cala atawaali sida markaasi xaafid bn xajar uu ku tacriifinayo maa saqaa min anaa'i isnaadihi raawin faakar laysa cala atawaali wuxuu noqonayaa waa midka uu ka dhaco sanadkiisa dhexdiisa hal raawi ama wax ka badan ayb bihari laakiin laysa cala tawaali laysa cala tawaali iskuma xigaan midka uu ka dhaco sanadkiisa dhexdiisa hal raawi iyo wax ka badan hal raawi raawigaa dhacaya ama kuwa ka badan yani ma xidhiidhaan midka noocaasa waxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa munqatic ayaa loo yaqaanaa sida marka lagu tacriifiyo inqiaacaad kale oo sanad ku dhaca ayuu ka soocmayaa noocyo kalaa jira oo markaasi inqiaac sanad ku dhaca ayaa jira noocyo kale sida mucallaq kii haddaan soo marina mursalka ahaa mucdal yani marka asaga lagu daro munqaic afar bay noqonayaan aartuba sanadkay ku dhacaan sidaa marka aan sheegnay haddii lagu tacriifiyo yani xadiidka munqaica ah, wuu ka soocmayaa kuwa kale kuwa kale waa ka socmeeya inqiaacaadkaas mursal waa anaga hadda soo marnay oo taabicigii baa markaasi yani xadiidka nebi maxamed u koryeelaya calayhi salaatu wasalaam mursalkaasi waxaa ka soo horjeeda mucallaq waxaa ka soo horjeeda mucallaq mucallaqna wuxuu noqonayaa yani imaam albukhaari oo kale maalan ayaa wuxuu xadfayaa sheekhiisii markaasaa xadiidka wuxuu ka warinayaa sheekhiisii labaad maala xadiidka haddaan soo marnay yani xadaanaa yani alxumaydi xumaydi wuu xadfayaa wuxuu odhanayaa qaala sufyaan ibnu cuyayna sheekhiisi buu xadfay inqiaacu marku hadduu xagga ku dhaco xagga yani markaasi raawiga ama saaxib alkitaab xaggiisa hadduu ku dhaco oo wax uu xadfo mucallaq baa la yidhaahdaa xagga saxaabigu uu joogo haddii labadaa markaa cagsi bay isku yihiin mursal iyo mucallaq midba dhinac buu ka joogaa inqiaacu dhinac buu kaga dhacayaa sanadka midna waa xagga saxaabiga midna waa sanadka meeshuu ka bilaabanayo yani markaasi ninka mualifka kitaabka leh oo xadiikan sanad ku warinaya xaggiisa weeyaan ayb munqaica iyo e, mucdalkuna waa sanadka dhexdiisa weeyaan maxay u kala duwan yihiin laakiin munqaicu yani nin hal qof baa dhacaya ama laba qof baa dhacaya lakiin iskuma xigaan mid baa dhacaya kii kale waa jooga mid kalaa dhacaya iskuma xigaan mucdalku laakiin muxuu yahay laba nin baa dhacaya oo isku xiga marka shardiga udheeya wuxuu noqonayaa ama daabidka udhexeeya eh, yani markaasi munqaica iyo mucdalka mucdalkuna waa isku xigaan labadan dhacay munqaicuna labay noqon karaan ama way ka badan karaan laakiin weli is isu xigin shardigaasaa meesha yaalla kuma koobna hal mid inuu dhaco way ka badan karaan intuu mid dhaco oo mid kala joogo haddana mid kala dhaco mid kala joogo mid kala dhaco wuu badan karaa marka inqiaacaadka sanad ku dhacaya noocyadaas afartaa farqigaasa markaa u dhaxaynaya sidaa laakiin sheekhu inoogu tacriifiyey haddii lagu socdo wuxuu noqonayaa dhammaantood mucdalkii iyo mucallaqii iyo mursalkii dhammaantood in munqatic lagu sheego leanna dhammaan maxay soo gudagelayaan dhammaan waxay soo gudagelayaan sanadku inuusan mutasil ahayn baa ka dhexaysa laakiin ictibaaraad bay yeelanayaan oo dhinacyaa laga eegaya ayb sidaasuu sheekhu marka inoogu taariifiyey laakiin sidaan sheegnay oo xaafid xajar uu ku tacriifiyey nushada ayaa markaa wuxuu noqonayaa midka adbadka oo markaa lagu kala sooci karo noocyadaas xadiidku inuu munqaطic yahay oo wax ka maqan yihiin yani markaa see baa lagu garan karaa culimadu waxay sheegeen yani uruq lagu ogaan karo yani xadiidku in wax ka maqan yihiin oo inqiaac ku jiro sanadku inqiaaca inuu ku jiro sanadku waxaa ka mid a ah waxyaalaha lagu garanayo yani taariikhda oo ninbaa nin kale wax ka warinaya ninbaa nin kale wax ka warinaya markii la eegay taariikhdii ayaa markaas waxaa la soo ogaaday labada ninoo wax kala warinaya kan ardaygaayoo sheekhan wax ka warinaya markuu dhashay labaatan sano ka horbuba sheekhaa sheekha wax ka warinaya dhintayba hebel baa an fulaan buu leehay muxamed can caliyin buu leehay maalan can caliyin muxamedkan iyo caligani marka la eego muxamed cali wax ka warinaya cali markuu dhintay maxamed maba dhalanba marka xagee kaga wariyey fi lqabri miyuu kaga wariyey inaysan kulmin markaa daliil u tahay markaas inaysan kulmin ayay daliil u tahay marka taariikhda lagu ogaanaya in la ogaado marka taariikhdooda la ogaado iyo xilliga kani uu dhintay iyo xilliga kani uu dhashay yani marka waxaa soo baxaya inay kulmeen iyo inaysan kulmin Eh, nin ratan alhindi ayaa wuxuu yidhi isagoo lixdii boqol qarnigii yani marka lixaad isagoo jooga wuxuu yidhi waxaan ahay saxaabi baan ahay buu yidhi saxaabin ayaa loo yaqaanaa waa ciddii nebi maxamed la kulantay calayhi salaatu wasalaam nebi maxamedna wuxuu dhintay kooiy tobanka hijriga marka waxaa iska cad beentiisa soo maha beentiisa iska cad markaasi eh, nin qarnigii lixaad jooga oo odhanaya nebi maxamed baa markaa la kulmay wax ka warinaya yani markaasi Eh, waxay noqonaysaa in beentisu iska caddahay markaas arrinka waa lagu ogaada waxaa kaloo lagu ogaadaa inay culimmadu caddeeyaan oo yani uu sheekhu yidhaahdo fulaanu lam yasmac min fulaan hebel hebel kama maal hebel hebel haddaad aragto hebelo hebel ka warinaya ogow kama maqale waa qaacido culimadu ay ku siinayaan markaad culimmada yani kutubta takhriijka iyo markaa kutub eh, arijaal markaad eegto baad arkaysa ayagoo ku odhanaya fulaan lam yasmac min fulaan dii mawdic kale kugu soo maro kiyo kii ka warinaya khalaas waxaad haystaa qaacidadii ahayd fulaanu lam yasmac min fulaan isku wareerin may sanadku waa munqatic an waxaa ka ah, yani markaasi in xadiidka inta lagu sameeyo tatabuc inta lagu sameeyo in la soo ogaado yani riwaayo kale inay soo aroorto oo labada ninoo kala warinayay waasita u dhexayso mawdic kale ku soo aroorto waxyaa lagu ogaado ayay markaasi ka tahay noocyada haddaan sheegnay oo markaasi mursalka iyo munqaaca iyo noocaa noo imaan doona mucdalkaa ah, way kala yani markaa way kala hooseeyaan sheekha loo yaqaan aljawsajani wuxuu yidhi yani almucdalu aswau xaalan min almunqaic mucdalka ugu lita waa inoo soo socdaaye waa midka laba ninoo isku xoga ay dhaceen kaasaa ugu lita buu sheekhu yidhi noocyada sakdiga ku dhaca sanadka kaasaa ugu lita wlmunqaicu aswau xaalan min almursal munqaicuna wuxuu ka liitaa mursalku ka liitaa mursalkuna laa taqumu bihi xuja buu yidhi xujo kuma qumayso waanaga soo tilmaannay in markaasi a'immada saddexdaa marka imam shaafici laga reebo mursalku agtooda xuju ka yah cinda almuxadiiin lakin jumhuur almuxadiiin waxay leeyihiin yani xujo maahan marka xadiidka munqaطican asaguna xujo ma noqonayo limaada lanna sanadkii ayaa waxaa laga waayey shardigii ahaa shar litisaal ayaa laga waayey sharitisaal haddii la waayey shuruuddii loo shardiyay haddii la waayo xadiidka macnaheed waxa weeye xadiidka asaxiix maahan waxaa tusaale u noqonaya xadiidka abu daawuud uu wariyey can xudayfa ana rasuula اllahi sala اllahu alay wasalam lacana man jalasa wasط alxalqa nebigu wuxuu lacnaday qofka fadhiista xalqadda dhexdeeda qofka fadhiista ayuu lacnaday marka yani xadiidkaasi waa xadiid munqaطic ah ninka loo yaqaano abaa majlis oo magaciisu laaxiq ibnu xumayd la yidhaahdo yani xudayfa oo xadiidka warinaya saxaabiga lama kulmin kama maqal xadiikaas mar hadduusan ka maqlin wuxuu noqonaya xadiiku inuu yahay inuu munqaic yahay ayuu markaas noqonaya wa xadiis dhammaantii lam yatasil uusan xiriirin isnaaduhu sanadkiisa uusan xiriirin bixaalin xaal axwaasha ka mid ah munqaicu lwsaali awsaashiisa iyo xiriirkiisa miduu kala go'on yahay weeyaan awsaashiisa iyo xiriirkiisa miduu kala go'on yahay weeyaan yani sanadkiisu ma xiriiru sheekhu ujeedaa wاlmucdal الsaaqiطu minhu اثnaani wma أtىa mudalasa nawcaani alأwل اlإsqاaط lلشhaykhi وأn yanqula canman fowqahu bcan وأn wالثaani laa yusqiطhu lakin yaصif أwصaafahu bima bihi la yancarif wuxuu sheekhu yihi raximah اllah wاlmucdalu xadiidka mucdalka ah asaaqiطu minhu waa midka ay dhaceen inaani laba ka dhacay wamaa xadiidka ataa yimid mudallasan xaaluu mudallas yahay nowcaani kaasi laba nooc weeye alawalu kan hore alisqaatu lishaykhi waa sheekhi oo markaasi la rido yacni ardaygi inuu sheekhi rido waan yanqula wa an yarwiya waa inuu wariyo weeye araawi canman fawqahu cid ka sarraysa sheekhii ayuu ka warinaya xadiidkii dee can can buu kaga warinayaa aw anna annuu kaga warinayaa waathaani nooca labaad laa yusqituhu sheekhii ma ridayo laakin yasif wuu sifaynayaa oo uu tilmaamayaa sheekhii laakin yasif awsaafahu wuxuu ku tilmaamayaa sifooyinkiisii bimaa shay buu ku tilmaamayaa laa yancarif bihi ay laa yucrafu bihi aan lagu garanayn lagu aqoonsanaynin halkan sheekh wuxuu noogu sheegayaan xadiidka la yidhaahdo almucdal mucdalku yacnii waa shayga markaasi la awoodi kari waaye weeye loo taag waayey sida xanuunka yacnii dhakhaatiirtu markaasi ay daweyn waayeen waxaa la odhanayaa yani markaasi dawo waa u waayeen dhakhaatiirtii baa la odhanayaa shayga marka yani xal loo waayo ayaa loo yaqaanaa yani markaasi shayun mucdil xagga isilaaxa waa sidaa sheekhu inoogu sheegay weeyaan waa maa saqطa min aثnaaءi isnaadihi raawiyaani faakar calى اtawaali waa xadiidka sanadkiisu ay ka dhaceen laba raawi iyo wax ka badan harigu laakiin cala tawaali cala tawaaligaasa markaa waxaa lagu kala farqinayaa bayna almunqaطic wa bayna almucdal midna saqdigiisa raggii ayaa mutasiliin ah ragga meesha ka maqan midna markaasi yani ma xidhiidhaan xadiika marka waxaa loo yaqaanaa xadiiun mucdal baa la yidhaahdaa mucdal ayaa la yidhaahdaa xadiikaas mucdalka xukumkiisu waa iska waadixo de waa la garanayaa yani xukumkiisa waa la garanayaa yani markaa wuxuu noqonaya daciif buu noqonayaa sababtuna waxay noqonaysaa waxaa laga waayey shardigii ahaa itisaalu sanad tusaale waxa uu noqonaya xadiidka maalik uu ku soo saaray muwaطi'iisa أنه بلغه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق xadiidkaasi imaamu maalik uu ku soo wariyey muwaطi'iisa yani addoonkii wuxuu leeyahay yani cuntadiisa cuntaa la siinayaa dharna waa la siinayaa bilmacruuf walaa yukallafu min alcamali ma ila maa yutiiq shaqadana loo dhiibi mayo ilaa wuxuu kari kara mooyaane wuxuu awoodi karaya mooyaane xadiidkaasi waxaa ka dhacay yani markaasi laba nin baa dhacay oo waxaa u dhaxeeya bayna abi hurayra wa bayna maalik maxamed ibnu cajlaan iyo aabbihii ayaa markaasi u laba ninoo isku xigaa ka dhacay sanadkii riwaayo kale ku arooray sanad kale isagoo markaasi labadii nin ay joogaan xadiidka noocaasa marka wuxuu noqonayaa marka la eego riwaayadaas wuxuu noqonayaa xadiiun mucdal waa xadii mucdal ah maxaa yeelay sanadkii laba ninoo isku xiga ayaa ka dhacay mar haddii laba ninoo isku xiga ay dhaceen xadiidka wuxuu noqonayaa xadii daciifa ayuu noqonayaa lana markaa la xujaysan mayo wuxuu sheekhu raximahullah walmucdalu mucdalkii asaaqidu waa midka uu dhacay weye inaanin labo ayaa minhu xaggiisa ka dhacay nooca labaad sheekhu inoo sheegay waxaa weyaan xadiidka loo yaqaano xadiiun yani markaa mudallas xadiidka mudallaska sheekhu laba nooc buu inoogu sheegay laba nooc buu inoo sheegay nooca koobaad wuxuu inoogu sheegay inuu yahay inuu raawigu rido sheekhiisii sheekhiisii buu markaa ridayaa sheekhiisi markuu rido wuxuu ka naqlinayaa xadiidkii shaykhu shaykhihi buu ka warinayaa sheekhiisii buu riday markaase wuxuu ka warinayaa sheekhiisii labaad sheekhiisii uu riday sheekhiisii buu yani ka warinaya waa sheekhi labaad weeye shaykhu shaykhihi lafdiga uu kaga warinayo xadaanaa ma odhanayo ahbaranaa ma odhanayo samictu ma ohanayo wuxuu odhanayaa can can fulaan buu odhanayaa ama ana fulaanan qaala kadaa buu odhanayaa can ama an buu kaga warinayaa can iyo an waa alfaad ixtimaali karta cidda wax ku warinaysa inay ciddan wax ka maqashay inaysan ka maqlin labadu waa ixtimaali kartaa hadduu qofku yidhaahdo can fulaanin inuu qofkaas uu leeyahay can fulan inuu ka maqlay waxani waa suurtagal inuusan ka maqlin waa suurtagal lakiin hadduu dhaho xadaanaa iyo samictu iyo ahbaranii hadduu yidhaahdo yani isagoon ka maqal kaaab buu noqonayaa kadaab buu noqonayaa si marka uga baxsado kadaabnimadii can buu isticmaalayaa haddii la soo ogaado inuusan ka maqlin canna uu kaga wariyey wuxuu odhanaya dee can baan isticmaalay canna waxay aqbali kartaa inuu qofkani qofkan ka maqlay inuusan ka maqlin sawaadixi maha saasuu ku baxsanaya laakiin hadduu xadaanaa yidhaahdo ama ahbaranii yidhaahdo asagoon ka maqlin markaas yuxkum calayhi eesh bilkadib inuu beenaale yahay beenhawaas inuu yahay ayaa caddaanaysa markaas arinkaasu oga baxsada can buu isticmaalayaa ama ana fulaanan buu isticmaalayaa ayb xadiikaas marka eh, kaasi waa qayb weeye noocyada mudalaska nooc ka mida weeye sheekhiisi buu riday eh, markaasaa wuxuu ka warinaya shaykhu shaykhihi lafdiga uu isticmaalayana waxaa weeyaan can ama ana fulaanan buu isticmaalayaa kaasi waa nooca koobaad weeye nooca labaad waxaa weeyaan eh, ardaygu sheekhiisii ma ridayo laakiin wuxuu ku sheegayaa sife aan lagu aqoon sife aan lagu aqoonin ayuu ku sheegayaa sife aan lagu aqoonin iyo tilmaan aan lagu aqoonin ayuu ku sheegayaa maanta dhan haddii la raadiyo yani markaa lama garanayo oo wuxuu noqonayaa muxadisiintii inay ku wareeraan yuu ujeedaa maala yani sheekha la yidhaahdo abubakr ibn mujaahid almuqri ayaa wuxuu yidhi xadaanaa cabdulaahi ibnu abi cabdilaah cabdulaahi ibnu abi cabdilaah xadiidka waxaa noo sheegay ninkaas cabdullahi ibn abi cabdilaahi markuu sidaa le wuxuu u jeedaa yani markaasi abubakar abu daawuud inankiisii abubakar yani la odhan jiray ayuu u jeedaa hadduu odhan lahaa abubakr ibn abi daawuud hadduu odhan lahaa dadko dhan baa garan lahaa abubakr ibn abi daawud xadaana abubakr ibn abi daawuud hadduu odhan lahaa dadko dhan baa garan lahaa laakiin markuu yidhi xadaana cabdullahi bn abi cabdilaah man huwa abu cabdilaahi bn abi cabdilaah la garan mayo marka sheekhiisi buu qarinaya asbaabta u qarinayo waxyaalo fara badan bay noqon kartaa sida maalan sheekhiisi inuu aciif yahay sheekhiisibaa daciif ah marka in lagu aqoonsado inuu sheekha daciif wax ka wariyu diidaya markaasuu marka magaciisii qarinaya kunyuu u sheegaya aan lagu aqoonin kunya aan lagu aqoonin ayuu u sheegaya ama magac markaasi usan caan ku ahayn ama laqab usan caan ku ahayn ayuu markaa ku sheegaya kaasna waxaa loo yaqaana waa nooca labaad oo markaa ka mida ah anwaacda tadliiska xagga luqadana yani tadliisku waxaa loo isticmaalaa waxaa laga soo qaatay min adalas dalaskuna waxaa weeyaan ikhtilaau dulmati binuur waa mugdigii iyo iftiinkii inay isku dhex darmaan ayaa marka waxaa la yidhahdaa ayaa dalaska la yidhaahdaa marka yani ninkanna waxbuu qarinayaa waxbuu qarinayaa yani wuxuu doonayaa inuu wax qariyo nooca hore oo markaasi isnaadka ah nooca hore marka waxaa loo qaybinaya laba qaybood tadliisku tadliis اlisnaad iyo tadliis shuyuukh labadaasoo loo qaybiyaa tadliis اlisnaad iyo tadliis shuyuukh isnaadku waa midkaa sanadka dhacaya oo sanadkii wax ka mida la ridayo waa midka hore sheikhu inoo sheegay weeyaan ardaygii wuxuu ridayaa sheekhiisii shaykhu shaykhii buu ka warinayaa tadliisu wuxuu noqonayaa markaa isnaad buu noqonayaa tadliisu shuyuukhna yani waa midkaas yani sheekhii inuu ka bedelo magaciisii ama kunyadii kunyo aan lagu aqooni uu ku magacaabo ama nisbe aan lagu aqooni inuu ku sheego kaasna waxaa loo yaqaanaa tadliis yani marka ashuyuukh marka labadaa qaybood ayuu yeelanaya sheekhuna labadaas ayuu inoogu sheegay tadliis shuyuukha waxaa caan ku ahaa yani markaa sheekh la yidhaha alkhatiib albaqhdaadi saaxibu taarikh bakhdaad ayaa markaasi caan ku ahaa eh, tadliisu isnaadkana ragga caan ku ah waxaa ka mid ah alwaliid ibnu muslim sheekha la yidhaahdo iyo baqiya ibnu اlwaliid raggaasaa caan ku ahaa yani markaa tadliisu isnaad tadliisu isnaad raggaas ayaa caan ku ahaa lidalika culimadu waxay yidhahdeen baqiya axaadiiu baqiya laysat naqiyatan fakun minha calaa taqiya ninka la yidhaahdo baqiya axaadiitiisu saafi ma ahana iska jir hu kadsoomi yani waa laga intuu sheekhii si rido buu shaykhu shaykhii ka warinayaa lafdi muxtamilana wuu kaga warinayaa arrinkaas caan buu ku ahaa marka markaase abu musri sheekha la wuxuu odhanayaa ninkaa la yidhahdo baqiya axaadiistiisu naqi maahan mid nadiifa maahan haku kadsoomin haddaad aragto asagoo can fulan odhanaya hamoodin sidii raggii kale waxbuu qarinaya marka axaadiiu baqiya laysat naqiyatan fakun minha cala taqiya halkaa inoo joogo wallah aclam